allahuma anta axaqu man dukir wa axaqu man cubid wa arafu man malak wa ajwadu man su'il wa awsacu man acطaa wa ansharu man ibtudiya nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ammaantaas iyo ammaano fara badan oo ilaahaysa uu ammaani jiray baa inoo qoran oo culummadu ay noo qoreen inaan meel walba ilaahay ku xasuusanno haddaan masaajidka dhex joogno iyo haddaan magaalada dhex soconno haddaad mujtamaca dhex joogtid haddaad keligaa aad tahay oo meel keligaa aada joogtid mar walba waxaa la doonayaa inuu carabkaaguna uu ku qoyanaado ilaahay xuskiisa qalbigaaguna uu ku tacalluqsanaado mar walba ilaahay maxaa yeelay ilaahay baa inagu le fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ee xasuusta baa ilaahayna leeyahay aniguna waan ina xasuusan igu shukriya baa ilaahay yidhi oo mar walba ii mahadnaqa walaa takfuruunii ha iga gaaloobina baa ilaahayna leeyahay waxaad moodaa ilaahay inuu baryotom ina barya ayuu leeyahy addoonkaygiiyow sidan aan kuu sheegayaa kuu fiican inaad mar walba aniga i xasuusisid baa kuu fiican ixasuuso waan ku xasuusan anigune ihadal hay waan ku hadal hayni ibari baryadaada waan ajiibi adeec oo amarkayga qaado ha iga gaaloobin markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala usluubta qur'aaniga uu nagula hadlaayo ilaahay waa daaci isagaa inoo yeedhaya usluubta dacwadda ummadda loo gaadhsiinayana waxaa laga baranayaa waa qur'aanka qur'aankuna waa waa waa mawcidadii ilaahay uu khalqiga u jeediyey waa ilaa cibaadadeena ilaahay uma baahno alla barigeenna ilaahay uma baahno diinka hadalkeenna ilaahay uma baahno diin dhegaysigeenna ilaahay uma baahno ilaahayna ka u baahno xadiis alqudsi waa ka ilaahay lahaa yaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shay-a yaa cibaadii addoommahaygiyow kiinnii u horreeyey oo aadam ahaa calayhi salaam ilaa kiina u dambeeya basharka jin iyo insigiin dhammaantiin kiinaynaygu alla ka cabsiga badan laynaygu alla ka yaabka badan siduu aniga iiga baquu iiga yaaba haddaad iga wada cabsataan baa ilaahayna leeyahay aniga milkigayga waxba kuma biirinaysaan baa ilaahay yidhi low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu calaa afjari qalbi rajuli waaxidi minkum maa naqasa dalika min mulki shay-a kiina inigu qalbi dhagaxsan ee inigu qalbi adag siduu amarkayga u jabiyey uu amarkayga u diiday uu ii caasiyey haddaad ii wada caasadaan baa ilaahayna leeyahay aniga milkigayga waxba ka dhimi maysaan baa ilaahay yidhi laa tanfacuhu aaca walaa taduruhu almacsiya taacadda ilaahay aan adeecayno ilaahay waxba u kordhin mayso cisyaanka dadku ilaahay tabaaraka wa tacaala ay caasinayaanna ilaahay waxba ka dhimi mayso caawo dhan haddaad halkaa fadhiisatood qur-aan akhrisato adaa wax kororsanaya ogow maanta oo dhan haddaad ummadda xagga ilaahay aada ugu yeedho adiga unbaa wax kororsada ogow maanta oo dhan haddaad ummadda cilmiga bartood qur-aanka dadka u dhigto adiga unbaa shaqaysanaya ogow man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha qofka camal wanaagsan ka shaqeeya baa ilaahay yidhi naftiisa ayuu uga shaqeeyey qofka xumaan iyo dembi ku dhex jirana naftiisa unbuu xumeeyey man ihtadaa fainamaa yahtadi linafsihi waman dalla fainamaa yadilu calayha man tazakaa fainamaa yatazakaa linafsihi qur-aanka ilaahay ku sheegaya man ihtadaa qofka hanuuna ee hanuunka raaca naftiisa u hanuune baa ilaahay yidhi qofka hallaabana hallowgaasi korkiisa unbuu ahaanaya cid kale ku dhibi maayo man tazakaa fainamaa yatazakaa linafsihi qofka xumaanta naftiisa ka tahira ee dunuubtiiyo macaasida iska ilaaliya ee ka dheeraada naftiisuu xumaan ka dheereeya baa ilaahay yidhi man yabkal fainamaa yabkalu can nafsihi wallaahu alghaniyu antum alfuqaraa qofka maaragtaana sakada inuu bixiyo ka bakhayla xoolihiisa inuu masaajida ku dhisa kala bakhayla xoolihiisa xaqa bini aadamku ay ku leeyihiin inuu ka bixiyana qofka kala bakhayla khayrka naftiisuu kala bakhayla baa ilaahay yidhi naftiisoobuu khayrka kala bakhayla wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum waxay khayr aada la baxdaan baa ilaahay yidhi lafihiinuun baad ula baxdeen baa ilaahay yidhi daacaddan adeecayna ilaahay waxba u kordhin mayso cisyaanka dadku ilaahay ay caasinayaan waxba ilaahay kama kama dhimi mayso waa malikun muqtadir alhani inaku in isagu waa hani inaku fuqaraa baa nahay hani waa isku filan yahay isagoon waxba ku tiirsan inaku waxaan idhanay hebel waa qani oo muxuu qani ku noqday lacag buu leeyahay lacagtu hadday ka dhammaata muxuu noqon faqiir buu noqon hebel waxaa lagu odhanayaa waa nin madaxa jagadii iyo mas-uuliyaddii haddii uu ka dhaadhaco muxuu noqon shacab buu noqon shalay madax buu ahaa mas-uul buu ahaa maantana shacabku ka mid noqonaya ilaahay marka lagu leeyahay waa hani hinada ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma tiirsana makhluuq waa isku filan yahay ilaahay jala wacala ilaahay marka lagu leeyahay waa melik mulkigiisu waa tam ilaahay marka lagu leeyahay waa khaaliq waa abuure weeyaan maaha khaaliqnimadan wuxuu noqday markuu khalqiga abuuray buu ku sifadani ay timid e maahin sifaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa azali intuunan khalqiga abuurinba khaaliq buu ahaa intuunan khalqiga arsaaqinba rasaaq buu ahaa intuusan khalqiga ilaalinba xaafid buu ahaa intuusan khalqiga maaragtaani aqniyaa ka dhiginba hani buu ahaa intuu khalqiga hadaynba haadi buu ahaa ilaahay alhaadi waa ilaahay araxmaan intuusan khalqigan abuuran u naxariisan bahe raxmaan buu ahaa sifaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa azali laakiin sifaadka bini aadamka loo nisbeeyo ee makhluuqa loo nisbeeyo waa sifaad ku yimida bini aadamka ashyaada agtooda taalla hebelkii qaniga ahaa lacagtan markuu yeeshay buu magacan yeeshay wailaa lacagtani hadday ka dhammaato wuxuu noqonayaa faqiir buu ku soo dhacayaa hebelkii boqorka ahaabaa lagu odhan haddii mas-uuliyaddii dadku ay u dhiibteen ay ka qaadaan dhulkuu ku soo dhacayaayo wuxuu noqonayaa maskiin buu noqonayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaadkiisu waa sifaad joogta weeyaan marka ilaahay inakaa u baahan magacdiisa waxaa ka mid kadalika alhaadi alhaadi hanuuniye dariiqa mustaqiimka ilaahay khalqigiisa asagaa intuu doono tusaa إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هديناه السبيل أنكa dريقa ku hadayna baa ilahy dadka qaarna dariiqa shaakiriintaan marinay baa ilaahay leeyahay oo muslimiin baan ka dhignay qaarna waxaan u qadarnay inay noqdaan gaalo baa ilaahay yidhi waa sunnada ilaahay uu koonka ugu tala galay haadi waa ilaahay kuu doonuu hadeeyaa kuu doonana uu hadleeyaa nuux calayhi الsalaam inankiisii buu halleeyey inankii nebi nuuxuu dhalay buu halleeyey caasiya oo zawjadii fircoona ilaahay waa soo hadeeyey hmm. abu aalib oo nebi maxamed adeerkiiyana waxaa loo qadaray inuu isagoo hallowsan inuu dhinto oo tawxiidka loo laqinay uu celin kari waayo bilaal alxabashina ilaahay wuxuu qadaray inuu ku dhinta islaamnimadu ku noolaado islaamnimo adeerkii abu aalib intee in leeg buu nebigu ku dadaalay inuu islaamo adeerkii yaa camii qul laa ilaaha ila allah sakaraadkii xataa markuu qabtay maalin maalmaha ka mida quraysh baa u timid abu aalib markaasay ku yidhahdeen adigan iska weynaadee gaboobe inankaad adeerka u tahay maadna kala gaadhida markaasuu yidhi igu yeedha markaasaa loo yeedhay nebiga calayhi salaatu wasalaam aqalka aqalka oo dhan quraysh baa fadhida yani jabaabira quraysh oo dhan baa aqalka fadhida abu jahal abu aalib abu lahab kullu way fadhiyaan iyo abu sufyaan iyo cikrima waxaa fadhiya maaragtaan cutba iyo rabiica iyo shayba mujrimiintii qurayshad oo dhan baa fadhida marka abu jahal wuxuu arkay meel nebi maxamed meel abu aalib agtiisa ka bannaanoo qof uu fadhiisan karo wuxuu is yidhi abu jahal isla markiiba halkaa hadduu muxamed u fadhiisto abu aalib xaggiisuu maray teenna qaadan maayo tiisa un buu yeeli halkiibuu ka fadhiistay markaas markaasuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam deedna nebigu markaa albaabku istaagay halkii albaabka ayuu nebigu fadhiistay marka abaa taalib baa hadalka qaato wuxuu yidhi kuwani waa waxa weeyaan waa adeerada odayaashii quraysheed arinkeenkii maxaa tiradaan arinkeen oo dadkii taladu ay ka go-aysay maka madaxdii madaxweyntii de waxay way kaa cabanayaan anna waan iska weynaaday haddeetoo le oo anigaa iska buka adigana dhib baan kaaga baqayaa inay dhibinku soo gaadho anigana dhibaataan qaadi karayn ha ii keenina adeer way kaa cabanayaan oo waxay kaaga cabanayaan anigaa kuu sheegaaya ilaahyaday caabudayeen baad ka ceebaysay buu yidhi qoryo ay caabudayeen bay ilaahay u haystaan iyo dhagaxdii ufin lakum walimaa tacbuduun waxaad ilaahay sukadii aad caabudaysaan iyo ininkaba uf baana nidhi buu nebi ibraahim calayhi salaam ku yidhi qoomkiisii leanna nebiyadu waxay caalamka u yimaadeen tacalluqan bini aadamku ay makhluuqa ku tacalluqsan yihiin waa sharki inay ka jaraan bay u yimaadeen oo bini aadamka ay tusaan dariiqa ilaahay lagaga xidhme ilaahay lagu dhowaado laa ilaaha ila allah quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah subxaana allah allahu akbar aalihadoodii baad ka ceebaysay buu yidhi aabbayaashoodii dhintayna ahla naar baad ku sheegtay nacam kullu man maata calaa hayri اlislaami fahuwa fi الnaar diinta islaamka diin aan ahayn qofka ku dhinta buu nebigu yidhi naar buu ku dhacay qofkaasi ayakiina waxay leeyihiin wuxuu naga soo qaaday dad aan caqli lahayn oo waxba aan fahmayn markaas dee aadeer intaasay sheeganayaane bal adiguna iyaka waxaad ka tabanaysa sheego maanta nin kala garnaqe markaa nebigu hadalka qaatay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adeer anigu adeeraday iyo tolkay iyo ka ayaan wax la rabaa iyo ka ayaan khayr la doonayaa waxaan ugu yeedhayaa kelmad keliya inay ii yidhaahdaan hadday kelmaddaa yidhaahdaan carab oo dhanna waxay u noqonayaan boqorro oo madax bay u noqonayaan cajam oo dhanna waxay ka qaadeen jizyadday ka qaadayaan buu yidhi wajahal calayhi lacna nin mansab iyo madaxtinimada jecel buu ahaa huu saro kaco wuxuu yidhi weylaka cashara mara toban jeer baan kelmaddaa ku celinaye kelmaddaa ii sheeg buu yidhi ma kelmad keliya ayaan carab oo dhanna aan ugu noqonayaa boqorro cajab oo dhanna aan kaga qaadaya jizyadda haa toban jeer baan ku celinaya kelmaddaa ii sheeg markaa buu nebigu yihi waa laa ilaaha ila allah وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أجعل الآلهة إلها واحدا ina haadaa la shayءun cujaab madaxuu qabsaday abu jahl wuxuu idhi saddex boqol iyo lixdan ilaaha un caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli kari la oo baahidayadii gudi kari leh maxamed ma waxau nagu soo koobay ilaah keliya caabuda saddex baabaa baahideedii ku filaan leh saddex boqol iyo lixdan ilaah ajacala alaalihata ilaahan lanna saddex boqol iyo lixdan kan sano bay iscaabudayaan mid walba manfacay ka raadinayaan hadday roob doonaan mid bay xoolaha u qalayaan hadday abaari la darisa mid bay xoolaha u qalayaan hadduu cadow ku soo duula mid bay xoolaha u qalayaan hadday wiilashu inay wiilal u dhashaan sanadka ay doonaan mid bay xoolaha u qalayaan hadday duulayaane cadow ku duulayaan qabiil kale mid bay xoolaha u qalayaan hadday cabsoodaan mid bay xoolaha u qalayaan saddex boqol iyo lixdanka sanab sanad walba macno gaaru iyaka ugu fadhiyaa maca daalika baaxidoodii baa ku ayay ah, haddana dabooli laayihiin makhluuq adu aad samaysatay sideebu baaxidaada u dabooli makhluuq afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afala afalaa tadakaruun waddanka hindiya magaalada bumbay la yidhahdo qisa cajiiba ka dhacday beri nin ducaadda reer bumbay baa noo sheegay nin hinduus oo gaal oo mushriga oo waddanka hindiya u dhashay laakiin australia ku nool ayaa ninkan muslimkaee ganacsadaha xidhiidh baa ka dhexeeya badeecadday iyuu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jira hindiya laga helo australia aan laga helin badeecadahaasuu markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana baanka ugu soo shuubi jiray isaguna ama kaargoo diyaarad buu u saari jiray ama kontineel marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaaye ree australia ahaaye hindiga gaalka ahaa isagiiyo inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisiibaa bumba yimid ninkii taajirkaee muslimka markaa la kulmeen markaase badeecad buu iibsaday wuxuu yidhi badeecadan tan adaan kaa iibsaday ii soo saar diyaaradda kaargooga lacagtina waa tan alaabtanna anigaa gaar meel kale uga soo iibsaday iigu dar buu ka yidhi markaasuu yidhi waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa dee qof walba waxaa diyaaradda u saare uu iska eegaa badeecaddan anigaad iga soo iibsatay dee anaa kaa iibiyo waan garanoo anaa u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimid dee maxaa ku jira ii sheeg markaasuu yidhi wax kale kuma jiraan ahee ilaahaan caabudayaa ku jiro halkan ka iibsaday buu yidhi waa sanab yaroo san dheeroo gacmo badanoo hindiya ay ku dhex sameeyaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaasuu yidhi culumadaydaan soo weydiin inay shareecadaydu ii saamaxayso in iyo in kale taajirku taajir markuu muslim yahay uu iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaanay inuu shareecadda islaamka ku dhaqmo maxaa bannaan maxaa bannaanayn maxay shareecaddu bannaanaysa maxaase ii bannaanayn wuu soo noqday wuxuu yidhi waxay culummadaydi igu yidhaahdeen ma bannaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana bannaano shareecada islaamku ma ogolo waana axaadiis saxiixuu nebigu sheegay sal alla alay slam uu u sheegay u yaabay ninkii war intaa oo sanaan ahaynoon ah wada mucaamalonaynay maxaad iigu qaadi weydeen may ma qaadayo wax kale aniga wax kaloo xalaala haddaad ii keento waan kuu saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diintaydaana ii saamaxa inaan kuu qaado gabadhiisiibaa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabbaheedii hoodeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tidhi aabbo ninkan muslinkae intaa oosan aad la mucaamaloonaysa muxuu inoogu qaadi waayay bay tidhi ilaahayna dee aabba waa diintiisaa ogolayna naga daa buu yidhi aabba ra'yi baan ka qabaa bay tihi halkaa ra'yi baan ka leehay ra'yigaan ka leehay waxa weeyaan bahalkan aan iibsannay o marka koowaad isagii intuu socdo australia tegi kari maayo ma socon karaa y laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay ood hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga kaa dhaadhicsanna baahideenna kanaa daboolaya markay dhibaateenna qabatay hambarino waxay tidhi ani arrintaasi maskaxdeeda ma galaysay tii war kale keen fikirtay ninkii muslimkiibay telefonkiisa qabsatay way la hadashay waxay tihi berritool inaan ku arkaan doonaya waa ayo waa inantii odayga caynkaasee uu dhalay weeyaane maanta ku timid ee aabbaheed la socotay aabbaheed la socotay meel buu markaa ku marti qaaday markay u timiday wuxuu markaa islaantiisiibuu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaasay u soo gashay hoteelkii halkaabay gabadhii fadhiisatay waxay tidhi anuu adigaan kula ballameen ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yidhi ruuxan kale waa xaaskaygii diintayda islaamku iima ogolaanayso inaan adiga kula keliyoobo limaada waan ku geeya adiga maxram baad ii tahay maxram iima maxram baad u baahan tahay nebi maxamed baa yidhi nina naag ajaaniba inuusan la keliyoobin ilaa maxramkaygoo la jooga mooyaane calayhi salaatu wasalaam taana horta qac bay ku tiri qalbigeedii ile diinbaa yaa meesha taalle waxay tidhi su-aal baan ku weydiinayaa diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay ii sheeg de allah baan aaminsanahay laa tudrikuhu labsaar wa huwa tudriku labsaar kacirka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii u dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabbaheed ay ka dhaadhiciso diinta islaamka oo labadii waalidoo da'waa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayadda markaa yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi quraysh adeer anu kelmad baan la rabaa inay mar keliya ii yidhaahdaan hadday kelmaddaa ay yidhaahdaanna hee carab oo dhanna madax bay u noqonayaan carab cajab oo dhanna jizyadday ka qaadayaan kelmaddaasi waa maxay waa laa ilaaha ila allah abaajahl baa sara kaco wuxuu yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shay un cujaab saddex boqol iyo lixdan ilaahoon caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli kari leh maxamed ma waxa uu leeyahay mid keliya caabuda waar inaga kiciya buu buuhi meesha ilaahyadeenna cibaadadoodana ha ku sabirne muraadka maxamed uu ka leeyahay diintiisan ku daynayoo ka hadhaya maaha ina naga marya bay idhahdeen markay ka dareereen ayuu nebigu sal alla alay slam isagii adeergii baa isku soo hadhay markaasuu abu aalib ayaa yidhi adeer hadal xunba kumaad odhana waa sidee ma intaabay ka didayaan markaasuu yidhi adeer adigu kelmaddaa mar ii dha buu yidhi qiyaamahan kuu markhaati fure hal marun adigu ii dha yidhi kelmaddaas maalin kastii waa u bandhigaya adeerkii dacwadda sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yidhi adeerka abaa aalib baa xanuunsan oo jiifa oo dhacay markaa buu nabigu iskortaagay calayhi salaatu wasalaam kolkuu u soo galay abu aalib wuxuu arkay dhinaca waxaa kasoo ka fadhiyaba abujahl yaa uga soo horeeyey abujahl baa uga soo horeeyey siraac xaqa iyo baadilka waa isgarab socdaana la socdo markaa buu u dhowaaday adeerkii cami adeer hee kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ku markhaati fure oo hankuu shafeecad qaade hal marun kelmadda aniga imaqashay buu ka yidhi laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu اllah sal alla markaasuu eegay abu jahl buu eegay abaa jahl baa ku yidhi atargabu can millati cabdilmualib ya abaa aalib ma miladii cabdilmualib baad maanta ka weecanaysaa diintii awowyaasheen intood ka tagto diintan cusub ee moxamed uu la yimiday miyaad rumaynaysaa ood raacaysaa u aamusa haddana nebigaa soo erjeediyey sal ly slam adeer kelmaddaa mar labaad iigu celi buu ka yidhi mar labaad haddana u aamusay haddana abu jahl baa soo jeediyey markii u dambaysay abu aalib wuxuu yidhi calaa millati cabdilmualib baan ku dhintay moxamed oo iska kaydaa buu ka yidhi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت kaad adigu aad jeclaatid baa nebiga lagu yidhi ma hadayn karaysid dalaalaad adigu leedahay addalaala hidaayaddaad adigu leedahay waxa weeyaan inaad dadka khayrka aad ugu yeedhid inaad kelmadda u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin quluubtooda annaka ahayna baa ilaahay leeyahay kaan doonna qalbigiisa annakaa nuurka iyo hidaayadda qalbigiisa gelinayna kaad jeclaato adigu ma hadaynaysi marka abu aalib oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiiyana hidaayadda nasiib umuusan yeelin salmaan oo farisiina ilaahay waa soo hadeeyey abulahab oo nebi maxamed adeerkii la xamiyana hidaayadda nasiib umuu yeelan bilaal alxabashina ilaahay tabaaraka wa tacaala waa soo hadeeyey yahdi man yashaa kuu doona ilaahay isaga hadeeye kuu doona marka ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid a ah alhaadi hanuuniye alxaafid waa asmaada ilaahay ilaaliye isagaa ku ilaalin siduu doonuu kugu ilaalin meeshuu doonuu kugu ilaalin goortuu doonuu ku ilaalin bilaa asbaab bilaa asbaab sagaal iyo sagaashan kan magaca ilaahay ee nebi maxamed uu yidhi magacdaa wanaagsane ilaahay uu leeyahay ku alla baryo baahidiinna kuway diistabay culimmadu leeyihiin sagaaliyo sagaashanka magacba hee magac walba macno gooniyu xambaarsan yahay magac walba macno gooniyu ayuu xambaarsan yahay marka hidaayada asbaabteedu waa saddex bay culimmadu yihahdeen waa saddex shay awal shay waa alab waa inuu qofku doono inuu hanuuno haddaad adiga aad aanad rabinba ilaahay iyo rasuulka inaad raacdo awaamirtooda dee ilaahay rasuulkiisu adigana kuma rabaan kuma bahne adaa u baahan diinta adaa u baahan inaad hanuunto adiga u baahan inaad ilaahay adeecdo adiga u baahan inaad diinta islaamka baratood ku dhegtood ku dhaqanto adaa u baahan waayo diintu ayadaa dadkaa dhigaysa diin la'aan waa dugaag baad noqon awal shay bay culimmadu leeyihiin asbaabta hidaayadda qofka doonaya inuu hanuuno waa inay qalbigiisa ku jirta awalan alab doonis sidii salmaan alfarisi konton sano ku dhowaad buu nebiga raadinaya calayh isalaatu wasalaam salmaan alfarisiy muddo dheer buu nebi maxamed doondoonaya ilaa uu nebiga madiine kula kulmo alhaadi sifada labaad ee hidaayadda lagu helo waxaa ka mid ah a bay culimmadu leeyihiin waa inaad la timaada jihaadu nafsi wax la yidhaahdo wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin waa inaad la timaadaa mujaahado salaada naftoo ma ogolo ku qasab fadhiga miskiidkiis fadhiga miskiidka naftoo ma ogolo ku qasab soonka naftoo ma ogolo ku qasab sadaqada naftu ma ogolo haddana ku qasab oo bixi diinta barashadeeda naftu ma ogolo bara diintaada masaajidka inaad ku xidhnaato naftu ma doonayso ku xidhow khayr inaad dhegaysato naftaadu ma ogolo haddana dhegaysii labada lugood ee aad leedahay culammadu yidhaahdaan lugna naftaada ku jooji lugta labaadna jannadaad kula jirtaa in sheekhaa la weydiiyo lagu yidhi sheekh sen qofka bini aadamku ilaahay ugu dhawaadaa bal noo sheeg ila xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa faطlubnii tajidnii in wajadtanii wajadta kula shay addoonkaygiiyo aniga iraadi oo iraadcayo doondoon ninka anigay hele ilaahay wax walliba waa helay ninka anigay waayana wax walliba waa waaye sideen ilaahay ku helaa bal ii sheeg buu ka yidhi markaa baa lagu yidhi ilaahay inaad hesha ma doonaysaa haa naftaada un ka kaalay naftaada nafta maanta ma iyadaa inoo talisa mase inakaa u talina ya iyadaa inaga adag iyadaa ina amraysa ayadaa loo noqday addoon naftaada ka kaalay baa lagu yidhi ma rabtaa ilah inaad u dhawaato haa naftaada ka kaalay ii macne buu ka yidhi sheekh wuxuu yidhi naftaada ka kaala macnaheegu waxa weeyaan waxa naftaadu ay doonayso o dhan ha u yeelin waxa naftaadu ay diidaysana u qasab xujibat الnaaru bالشhahawaat waxujibat اljannatu biاlmakaarihi nafta waxa jannada waxaa dayr looga dhigay buu nebigu yidhi waxali waxay naftu maaragtaane ay karhayso oo dhan naartana waxaa dayr looga dhigay buu nebigu yidhi waxali waxay naftaadu ay jeceshahay axkaamta ilaahay ayaa jannada lagu meegaaray axkaam axkaam ashariica shahawaadkao dhanna waxaa lagu meegaalay naarta jahannamo weeyaan hadduu qofku noqdo qof shahawadiisa uu ka fikiraya inuu gudto qofkaasi nihaayadiisu waa bidaayadiisa iyo nihaayadiisa waa khasaaro qofkaasi ihado qofku shahawaadkaaga gudo oo waxa naftaadu ay doonaysa uun u yeel hadduu qofku yidhahdo waxa naftu ay doonaysana ma gaadha baa la yidhi hee amarkii ilaahayna qofkaasi waysa seegeen naarta waxaa lagu meegaaray buu nebigu yihi waxalli waxa naftu bini ay jeceshahay maxay jeceshahay naftuma khayr bay jeceshahay may ma jeclo alli wixii cisyaan oo dhan ee ilaahay ka calaysiinay o dhan ba naftu jeceshahay lidaalika naftaada ka kaale waxay ka dhigan tahay waa jihaadu nafs naftaada ku joogso yaynan kuu talin aduu naftaada u talin cabdunafsi ha noqon cabdullahi noqo shayga saddexaad ee ilaahay qofka uu hadaynaya baa la yidhi uu ka arka waxa weeyaan adducaa inuu qofku mar walba ku ducaysto ibraahim baa ku ducaysta rabi jcalnii muqiima الsalaati wamin duriyati yuusuf calayhi الsalaam baa ku ducaystay tawafanii muslima walxiqnii bالsaalixiin nabiy llaahi muxamed alayhi الsalaau wasalaam baa ku ducaystay allahuma ina nasaluka اlhudaa wالtuqى wاlcafaafa wاlhinaa nabiy llaahi muusa alayhi salaam baa ku ducaystay ambiyada oo dhan markaad qur-aanka eegto hidaayadda way ku ducaysanayen inuu ilaahay hanuuniya way kuwaa la jireen inay ilaahay u dhowaadaan way weydiisan jireen ilaahay marka hidaayadda ilaahay baa haya asbaabta hidaayadduna saddexdaasay culammadu ku keenaan inaaba ila allah yahdi ilayhi man yuniib qofka ilaahay u soo noqdaa ilaahay hadeeya mujaahada wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana iyo ducaa lilhidaaya ihdina asiraaط almustaqiim hadduu qofku ku ducaysa hidaayadda ilahay qofkaas hidaayadda waa siiyaa marka muminka doonaya ilaahay inuu u dhowaado ma quusto ma quusan ma quusto ha jabin ha quusan dib ha u noqon soco abi sidiiq radia allaahu canhu ayuu nebigu maalin arkay isagoo ooyaya markaa nebigu ku yidhi abubakar maxaad looyaysaa ii sheeg wuxuu yidhi labadan aayadood ee suuraddan suuratu idaa zulzilat alardu zilzaalaha labada aayadood ee ugu dambaysaan eegayo waxba labada aayadood kamay tegin nebi allow taa baan la weeyaa buu yidhi faman yacmal mihqaala daratin khayran yarahu mihqaala dara waa waxa isha bini aadamku qabato waxa ugu yar oo khayra qofka sameeyey baa ilaahay yidhi abaalka waa heli doonaa intaa in la ego dembiga qofka sameeyeyna abaalka waa heli doonaa abi bakr sidiiq wuxuu yidhi labadaa aayadood baa igu ohiso waxba kamay tegin nebi allah way xaggan ku badbaadaynaa annaku markaabuu nebigu ku yidhi waladii nafsu muxammadin biyadihi ilaaha nafta muxamed ee ay gacantiisa ku jirta ayaa ku dhaartee low lam tudnibuu hadduusan dembiba iniga dhacayn ininka ilaahay intuu adduunyada iniga kaxeeyo ayuu ku abuuri lahaa kuwo kale oo dembi intay galaan ilaahay dembi dhaaf ay dembiga intay ka weydiistaan ilaahay ayakana dembiga uga u dhaafo maxay ka dhigan tahay marka ha quusan ninbaa culammadu ka sheekeeyaan xajkuu u qasday markuu exraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaqu xujiijkii dadkii xujaydii uu soo raacay ayaa waxaa la bilaabay marka talbiyaddii baa la bilaabay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk markaasaa korkiisa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayka xajkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalayo lagamana aqbalin dushiisaa laga dhawaaqaya markaa mid ka dambeeyaa la maqashiiyey kiibaa joojiye ku yidhi iska hadh maxaanu hadhaa buu yidhi ma maqlaysid jawaabta maxaad maqashay markaad tidhahdid labayk allaahuma labayk korkaagaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayka xajkaaga iyo cimradaada iyo sacigaaga iyo safarkaaga lagaama aqbalin baa lagaa leeyahay ma maqlaysid iska hasdaalina lacagtana iska hayso qarashkana inuu kaa bixi leeyahay markaasuu yidhi maad maqashay haa haddaba anu maanta oo keliya ma maqal buu yidhi he toddobiyo labaatan sano oon hore u xajiyey jawaabtaa waan maqlayaa buu i laakiin ma hadhaya buu i waayo halkaa haddaan ka tago haddaan ilaahay ka hoos dhaqaaqo oon isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobadda iga aqbalo halkee kaloon tagaa bal ii sheeg buu ihi ma haysaa meel kale ma jira haddaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon garaaca bal ii sheeg markaa isla ma jiro bas iska kaydaa buu ka yidhi anu kaa un halkaa un joogaay ma dhaqaaqaye u bilaabay xajkii baa la gaadhay dawaafkii buu sameeyey dawaaf alquduum labayk allahuma labayk yarkiina uu daba socdaa uu dhagaysanayaa waxuu ka maqlay korkiisoo laga leeyahay labayka wa sacdayk waan ku aqbalay dawaqaagii waan ajiibay xajkaagii waan aqbalay toddobiyo labaatankii xajee hore aad u xajidoo dhanna waa lagaa aqbalay dembigaagiina waa lagaa dhaafay haquusan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru اdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim haquusan raxmaddiisu waa waasec haniyad jabin istiqaama cala diin ilaahay weydiiso hidaayana ilaahay weydiiso istiqaamana ilaahay weydiiso ilaahay hanuun weydiiso mar walba walilhidaayati maraatib bay culimmadu leeyihin hidaayaddu maraatib bay leedahay hidaayadda halka ugu sarraysa waa halka ambiyadu ay gaadheen halka u sarraysa maanta nin walba adduunyada halka u sarraysuu rabaa inuu ka gaadho adduunyada laakiin markay noqoto diin iyo hidaayadii alla u dhawaasho waxau le intaan haysta igu filan buu leeyahay uguma filno abkii liqilati zadii wa bucda safari abaa hurayra radia allaahu canhu bay ku fillaani weyday oo lahaa markuu dhimanayay uu ooyo maxaad la ooyeysaabaa lagu yidhi nebi maxamed saaxiibkii baa tahee wuxuu yidhi sahaydan wata yarideeda iyo safarka ii bilaama dheeridiisa islahayn buu yidhi safarka safar baa qofka u bilaamaya maalintuu dhinto goormuu dhammaanayaa safarkaasi imaa kolka janno loo weeciyo imaa qofka marka naar loo weeciyo safarkaasi ka dhammaan ilaahay jannada haynoo weecisho insha allah dhaal marka walaalayaal kulligeen inaan toobadkeenna loo baahan yahay oo diinteenna islaamka ku dhegno khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman alfitan fitanta ayaa badanaysa caalamka fasaadkii baa badanaya khayrkii yaraanaya dadkii sharka wadayna way badanayaan taariku baa ciidda ka badanaya diin la'aantii baa soo kordhaysa maanta caalamku inay ummaddu ilaahay ka sii fogaatay baad arkaysaa horumarkuna ma ahin maaddadu inoo badatay horumarku waxa weeyaan dadka diinta danaynaya oo mujtamaca diiniga oo bataa horumar la yidhahdaa markay masaajiddu inoo camirmaan ee madaarista ay noo badato xifdu lqur'aanku ee masaajiddeena xalaqaadka cilmigu ay macmuur ku noqdaan ee ummadduna dadaalka diinta ay u wada kacdo ee gabdhaheennuna muxajabaad gabadh muxajabadoo guri jooga markaan gabdhaheennu ay noqdaan markaasaa ee markuu aadaanku dhacana magaalada qof nin oo socdo la waayo uu qofka qariibku yidhahdo dadkii mee oo la yidhahdo dadkii masaajid ka galeen xilligan horumarku markaasuu noo bilaabmaya ogaada horumarku waa kaas dadka ilaahay ku xidhan markay bataan khayr baan intaasaa noogu horraysay ogaada markaa diinteenna islaamkaa han ka shaqayno oo han oo ubadkeenna han oo sida diinteennu ay tidhi han u dhaqanno dadku diinta inay ku camal falaannaba ayaa la yidhi saddex siyaabood baa qofku diinta ugu dhaqmaa saddex siyaabood daraaddood kow diin waxaa jirta diin uliimaan la yidhaah qofku diinta wuxuu ugu dhaqmaa hadba inta iimaankiisii alla ka cabsigiisu uu yahay taas waa mid qofna diinta wuxuu ugu dhaqmaa marka xaalad adag ay la soo daristo ayuu qofku diinta ku dhaqmaayuu diintiisa qabsadaa qofna baa la yidhi markuu arka mujtamacii oo hagaagay ayuu iska raacaa baa la yidhi waa diinulbiia diinulbiia iyo diinulaxwaal iyo diinuliimaan qof salaada uu tukan diinta uu ku dhaqmi diinta uu danayn diinta uu baran diinta uu ka shaqayn waxaa ku kalifaysa inuu diinta bartuu diinta daneeyo iimaanka iyo alla kacabsiga qalbigiisa ku jira ka labaadina baa la yidhahee xaalad la soo daristay daraaddeed ayuu masjiidka iyo maaragtaanay diinta usoo xagga diinta u soo qaabilayaa ka saddexaadna baa la yidhi mujtamaca markuu arkuu hagaagoo toosay ayuu hadda tole mujtamacu iyuu tallaabada raacinaya waad fahamteen baan u malay marka kan mujtamaca raacaya waxaa la yidhi waa sidii cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markii maka la yimiday dadka muslimiintu madiine maka markii la joogay laba qolo unbaa magaalada maka ku noolayd mu'min iyo mushrik meel saddexaad ma jirin mu'min iyo mushrik mid ilaahay aaminsan oo diintu qalbiga ay ugu jirto oo si kastoo loo cadaabo diintiisa aan ka tanaasulaynin ayaa nin mushrik oo ilaahay keyrkii caabudaya labadaa qolaa maka ku noolayd bas laakiin madiinat almunawara markii la yimiday qolo saddexaad baa soo baxday waa qoladee munaafiqiin munaafiqiintu maka ma jirayn halka yimaadeen madiine markii la yimidda may soo shacbaxeen iyaku waayo munaafiqiintu daa'iman waxay soo shacbaxaan marka mujtamaca diinta danaynaya uu bato ayaa munaafiqiintuna ku dhex biraan dikriga ma karayaan infaaqa ma karayaan salaada jamaca ku adag inay yimaadaan waa kii xadiid kale nebigu lahaa labada salaadood ee munaafiqiinta ku adag waa salaadee waa salaada ceshaa iyo salaada subax weeyaan hadday labadaa fadaa'ilka iyo khayrka ku jira ogaan lahaayeen way iman lahaayeen buu nebigu yidhi walow iyagoo barhida kusoo siqayn haba yimaadaan markaa buu nebigu sheegay calaamaadka ugu sheegay wuxuu hi calaamaadka munaafiqa lagu gartaa waa saddex hadduu sheekayn daa'iman been buu ku sheekayn haddii ammaano loo dhiibto ammaanadana uu khaayimi hadduu ballan qaadana ballanka uu jebino uu ka bixi hadduu doodayana xadiis kale yuu ku daray nebigu hadduu doodayana fujuuriya beeniya iyo maaragtaane macsiyu ku doodaa isagu xaqdaruu ku doodaya sifaadkaas waa sifaadka marka munaafiqiinta salaaday imanayaan iyagoo kaslaanina kusaala walaa yatuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuuna baa ilaahay yidhi salaadda markay imanayaan cagajiid bay ku imanayaan markii la ilaahay dartii wax u bixiyana oo dhibsanayaa baa ilaahay yidhi zakada ma bixin karayaan sadaqadda ma dhiibi karayaan diinta dadaalkeega haddii lala soo qaatana waa kuwii nebiga ku lahaa hay fidnayn nebi allow gabdhaha cadcad haddaan arka anigu shahwadka iga qaalib noqonaya hay fidnayn bay yidhahdeen diintaasi diin waa diinta munaafiqiinta bay culimmadu leeyihiin diinta mushrikiin axwaal ku timiday qofku markuu diinta ku ordayana baa la yidhi waa diinta mushrikiinta lagu yaqaano qur-aanka ilaahay ku sheegay dadka gaalada mushrikiinta maraakiibta markay saaran yihiin ama khatar marka ay galaan baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala hee tawxiidka iyo baryada ilaahayba khaalis uga dhigaan baryada ayaga khaalis uga dhigaan waidaa rakibuu fi lfulki dacwuu llaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuuna baa ilaahay yidhi mar alle marka badaha dhexdeeda lagu qabto ee hirarkiiyo dabayluhu iyo baddu ay duufaan ku helo towxiidka ilaahay bay u baraxtirayaan baryada ilaahay bay khaalis uga dhigayaan beriga markay yimaadaan ee cagaha dhulka saaraanna waaba iyakoo cibaadadii ilahay cid kale la wadaarjinaya baa ilaahay yidhi waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u malaynaya bishii novembar bisha bisheedii diyaarad baan ka raacnay jabuuti waxaan u soconnaa adisababa etobia airlines maalmaha diyaaradda aan raaci doono muddo shan bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacda etoobiya dhexdeeda oo boqol iyo konton qof ay ku qurbeeshay waad maqasheen maan u malayn ya boqol iyo dhowr iyo soddon dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay deedna haddana safarkii baa sii wadan ilaa addiis addiis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way gariirtay markaa kursigan aanan u fadhiyaa kitaab qur-aanaan iska akhrisanayaa halkaana culamo kalaa fadhida halkana nin da'diisaan ku qiyaasay lixdan jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashii ayag fadhiya diyaaraddii way gariirtay markaa qur-aankaan iska akhrisanayaa lugtaydii buu qabsaday naxnin daraaddeed markaasaan ku yidhi laa ilaaha ila allah markaasuu yidhi igu celi way girid haddana diyaaraddii u naxay anigiiba haddana i qabsaday markaa baan laa ilaaha ila allah markaasuu laa ilaaha ila allah <laughs> subxaan allah dhagaysta musa cajiib wallaahi waa mase cajiiba ah. markaasaan ayaan ku idhi maxaad la cabsoon baan ku idhi odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culamo reer jibuuti bay ijtimaac ka dhacayay abdisabab ayaan u soconnaa way iska ordaniyaku markaa kursiga dusheeda iska quurinayaan markaasaan ku ihi kuwa hamay cabsoonayaan adu maxaa la cabsoon wuxuu yidhi kuwaasi way shaqaysteen anuma shaqaysan buu yidhi kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yidhi oo ma cabsoonayaan anugu laakiin ma shaqaysan buu yidhi adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jiraa maxaa markaa wuxuu yidhi anugu islaam baan u baahanaya bu islaam inaan islaamaan doonayaa buu yidhi hadalkii haddana socday garirta diyaaraddii markaasuu haddana lugtii qabsaday war isii daa laa ilaaha ila allah markaasuu iga dabaydha laa ilaaha ila allah diyaaraddii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'idaystay waxaan ka yidhi waa inaad islaamtaa wuxuu hi islaamnimadu baryahanoo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu yidhi waanan arkay buu yidhi dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yidhi rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib baan la ahay buu yidhi marka ii soo duceeya buu yidhi culammadan ay igu sheekaa ii soo duceeyaan anna ballan waan islaamayaa buu yidhi hadalku halkaa noo maraya marka ayaa la soo dhacdhaca waxaan xasuustay marka aayaddaas waidaa rakibuu fi lfulki dacwu llaha mukhlisiina lahu اddiin falama najaahum ila albari idaa hum xaalad adag markay ku timaada baa ilahay hi kuwa gaaladaa xaggay u soo ordaan xagga ilaahay fircoon markii la qabtaba ee aayad la tusaba nebi muuse ku soo ordi jiray baa la yidhi oo qaala yaa ayuha saaxiru udcu lana rabbaka bima caahida cindaka lain kashafta cana اrijza lanu'minanna laka walanursilanna macaka banii israa'iil sagaal aayadood baa ilaahay fircoon uu tusay aayaadkii waxaa ka mid ahaa duufaan baa la tusay dhiig baa la tusay ayax baa la tusay injir baa lagu salliday aayad kasta markii la tusaba fircoon uu xagga muuse ay degan yihiin markuu ka soo waayaba wuxuu idhahdaa nebi muuse inoogu sheega haddii lanaga qaada cuquubadaas waxaan ku ballan qaada inaan ilaahayna rumayn muusena aan raaci ree bani israa'iilna cadaabka aan ka dayno waa fircoon muusa loo yimaadaa fircoon saas buu leeyahay markaasuu nabi muuse ilaahay buu baryaa balaayadii baa fircoon laga qaaday cuquubadii mar alle marka cuquubada laga qaada fircoon wuxuu leeyahay sixir buu ahaa wuxuu nagu qabtay laa ilaaha ila allah maalinta fircoon la qabtay ilaahay buu ku ordaayey inagana ka warrama maalinta layna qabto xaggeen u ordnaa zamankan abaar baa dhacday ilaahay nooma keenay amee dhaxada xaggeen loo qayladhanloo qayla dhaan dirtaa hay-adaha hoosoo gurmada hay-adda samafalka hay-adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga hay-adda cilmi baadhista saadaasha hawada idaacadda soo fadhiisan faaliye jaamiciya oo dibloom sita waxaa lagu leeyahay ninkani waa master buu sitaa haye waxa uu ka faalloodaa hawada iyo cimilada ayuu wax ka bartu wax ka sheegaa markaabuu odhanaya isniinta soo socota roob baada-aya alaabta urursada laa ilaaha ila allah quluu laa ilaaha ila allah hay-adda caafimaadka adduunka waxaa goodhan xanuun caalamiya adduunka yimid ee sanka iyo gacmaha xidha man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu mima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed faaliye iyo fooxle buu nebigu yidhi labadaa ninka la fadhiista ee waxay sheeg sheegayaan wax ka rumaysta buu nebigu yidhi shareecaddii aniga iigu soo degtay ninkaas waa ka gaalo buu rasuulku yidhi faaliyihii aad taqaana mahayna faaliye casriga ah soo baxay iimaankaaga ilaalsho laa ilaaha illa allah ilaalsho hayb waxa iman doonee soo socda ilaahay maana cid kale ma taqaano ina allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlgayth wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu gadan wma tadri nafsu biأyi ardi tamuut ina allaha caliimu khabiir saacadda qiyaamadu markay dhacayso ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano roobku markuu da'ayana alla mooye cid kale ma taqaano caloosha waxaa ku jira ma baa mise waa untaa ma baa mise waa dhidig ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano adu halka aad baritoole waxaad kasbani doontidna ma ogid halkaaad ku dhimanaysana ma taqaanin mid baa baryahan dhakhtarada aalaad casriyaa ah la helay mogtahay oo ay leeyihiin waana wax jira oo la gaadhay way dhici kartaa ma inkirayno laakiin waxna waa run bay noqotaa marmarna been bay noqotaa islaantiio toddoba biloodaa la saaraya ekooga iskaankaa la saaraya kombyutarka waaa leeya gabadh islaanta gabadha wiil bay kuu sidaa midaa lagu yidhi toddoba bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa haddana siddeed bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa sagaalkii bilood markay madaxa la gashaan loo saaray wiil bay sidaa maalintay dhashaan laga yidhi gabadh bay ku dhashay u dagaalamayba wuxuu yidhi islaantaydu wiil bay sideeg halkaas soo dhiga waad ii badisheenaya waar waxba laguma bedelin yaa miskiin aaladan bini aadan baa sameeye boqolkii boqol run ma sheegayso aaladan bini aadan baa sameeyey boqolkii boqol run ma sheegayso horumar baa la gaadhay maaha masaa'ibtii bini aadanka masaa'ibtii u qarsoonayd baa bannaanka maanta loo soo dhigay caalamka isago qofkii oo nool ayuu nolosha ku dhintay qofku markii la yidhi dhiikar baad leedahay oo sokor baad leedahay oo macaan baad leedahay oo subag baad leedahay oo kansar baad leedahay uba dhintayba isagoo noolbu qofku dhintayba berigii horena aalaadkan maanta wax ikhtishaafaya ee teknolojiga aan ku sheegayno ma jirayn qofku uu iska noolaan jiray uu iska bukoon jiray uu iska sakaraadi jiray uu iska dhimani jiray ma tahay mise maaha walaa macaan buu ka baqaa walaa subag buu ka baqaa mid baa la sheegaya qurbaha la geeyo wadanada maraykanka marka lagu tuuro soomaalida markaaba dhakhtar baa laga waa la jeegarya jekab baa lagu sameeyaa markaasaa la yidhi o dhakhtarkii uu yaabay colestarol baad leedahay markaasuu war muxuu yidhi ii sheega markaasaa la subag baad leedahay subag badan markaasuu yidhi alxamdulilah marba haddaad dufan lehay buu yidhi <laughs> waar waddan waxaan haysannay dadku abiic cala abiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodaanna sadaqadda bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo qur-aanka isku dawaynayaan nin dhan baad arkaysaa maskiidka sare kaco odhanaya waar maalmahan waa yar xanuunsanaya faatixada ha ii maro ilaahay ducada muslimiinta unbuu aqbalaa horumar baa la gaadhay horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsoonayd baa bannaanka lagugu soo saaray maanta dadka iyakoo nool nool ayay qalbigiiy ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhinsan yihiinba dadku maanta fanarjac ila allah ilaahay baan u noqonaynaa koonkan ilaahay baa ka taliya waxa soo socda ilaahay maani cid kale ma ogo wixii ilaahay qadare mayna adduunka wax kale kama dhacayaan ilaahay ku xidhnow yaan xadhigga ilaahay lagaa jarin sheekhaa yidhi gaaladu barigii waxay nagu soo qaadeen ghaswa maskaxday nagaga soo duuleen hadda baryahan waxaa bilaabmay ghaswa ah, in qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisa lagala dagaalamo aaminaadii ilaahay aad ku kalsoonayd eed qur-aanka aaminsanayd eed ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in lagaa gooyo deedna lagugu xidha nidaamka iyaku ay samaysteen marka waa inaad tirahdaa yaa sheekh annaku muslimiin baan nahay isku aragti maan nahay isku aragti ma nihin insha allah dhahada qulu insha allah dhahada xaajadeenna baahideenna ayaan sheeganaynaa allah ubadkeenna ilaahay baan baraynaa ubadkeenna qur-aankaan baraynaa haweenkeenna asturka ayaan baraynaa dadka muslimiintu waa walaalo waxaa walaalo ka dhigtay waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah wanaaggaan ummadda ugu yidhanaa wanaagga wanaagga waa maxay wixii shareicadda islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxaddu runta dadkao dhan baa kugu jeclaan beentana dadkao dhan baa kugu nece ballanta buuxi bay shareecadda islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballanbaajiyaha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadko dhan baa jecel qofka ballanbaajiyahana dadko dhan baa necel shareicadda islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo haddaad ammaano xaafid noqoto dadko dhan baa ku jeclaani haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyadaa yaabbahaa wayse kaa ilaalinayaan wanaaggay shareicadda islaamku kuugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaaga dhigaya dadka kuu dhexdaraya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil iyo oqoontan maadiga iyo dhaqaalahaad haysatid kaa dhigi maayo dad ogow diinta islaamka wanaagay kuugu yeedhaysa ayaa dad ku noqonaysaa fanatacalam diinteenaan baranaynaa diinteenna umadkeenna baraynaa raggeenna waaweyne diinta ilah baan ka shaqaynaynaa war maxaan ka shaqaynaa diintaan ka shaqaynayna ayaa u daray diinta ka shaqeeyo wallaahi diintu shaqay u baahan tahay maanta shaqo habeen saddexaad baan hawdkaan u baxnay meel gaashaamo la ydhaha baan tagnay afar cishaan ku maqnay duhur magaalaan marnay casar tuulaan marnay tuulaan maalin baa duhur la tukan dadka aan la hadlaynay salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxyaha fadhidee jaadka cunaysa inta maqaaxyaha fadhidee jaadka cunaysa salaadda aan u soo kacayn boqolkii siddeetan baa ku qiyaasa salaadii salaadee cumuud lislaam udibdhaxaadkii diinta islaamka maanta mujtamaciina ku dhex dayacan ummaddu markaa fadhi uma baahna maanta socod bay u baahan tahay maxay u baahan tahay socod sidaad ku badbaadayso adiga iyo ummaddaad ku badbaadin lahayd waa dadaalka dacwadda weeyaan waa dhallinyaradeenna odayadeenna caamadeenna culimmadeenna waa inaan gacmo intoon isqabsanno diinta dadaalkeenna ugu wada kacnaa yaa u diyaaradeen